sifaadda ambiyada akhlaaqda xunna waa sifaadda faajiriinta waxaa noogu dembeeyey qisadii camar ibni caas markuu wafdinimo ugu tegay musaylamat alkadaab oo uu yidhi maalmahan wax ma lagu soo dejiyey muxamed oo uu yidhi haa suurad aad u cajiib leh ayaa lagu soo dejiyey suurad weyn oo gaaban oo uu yidhi aqri kadibna uu camar sheegay inuu yidhi waxaa ilaahay ku soo dejiyey walcasri nal insaana aayaddaas waxaan ka maqlay u yidhi markaas camar ibna caas asagu muslimba maahan kadibna uu isku dayey musallama inuu yidhaahdo anigana waxbaa laygu soo dejiyey wixii markuu akhriyeyna uu ku yidhi wallaahi innaka la taclamu annii aclamu annaka tagdib wallaahi adiga laftikaa waa og tahay inaan ku ogahay inaad been sheegaydo faidaa kaana hadduu yahay haadaa warkaasu oo kala soocidda la kala soocayo kan run sheegaa iyo kan been sheegaa min mushrikin gaal xaggiisa hadduu ka ahaaday oo camar markaas gaalu ahaa waana kala saaray nebi moxamed sala allahu calayh wasalam nebinimadiisa iyo musaylamo beentiisa fii xaali shirkihi shirkigiisa xaaladdiisii xaaladdaas dhexdeeda haddii arrintaasu ka ahaatay oo isagoo shirkigiisii ku sugan uu kala saaray lam yashtabih ousan iskaga ekaanin calayhi asagoo mushrig ah xaalu muxamadin sala allahu calayh wasalam xaalka nebi muxamed iyo wasidqu runtiisa iyo wa xaalu musaylama musaylima xaaladiisa lacanahu llah ilaaha naclado wa kadibuhu iyo beentiisa fa kayfa sidee iskaga ekaanaa biulilbasaa'iri oqoonyaalka dadka u saaxiibkaa wanuha caqliyaalka dadka u saaxiibkaa ah, wa asxaabi alcuquuli dadka caqliyaalka u saaxiibkaa ah, caqliyaalka assaliimati oo nabadda qaboo fayada qaba caqliyaalka almustaqiimati toosan iyo walxija caqliga oo caafimaadka qaba alxija waa caqli walihaadaa sidaas daraaddeed qaala tacaala ila wuxuu yidhi waman axadkeebaa adlamu ka gardarro badan niman qof iftaraa abuurtay calallaahi ilaahay korkiisa kadiban been oo qaala ama yidhi uuxiya ilaya waxbaa la ii waxyooday walxaal lam yuuxa ilayhi shay-un aan waxba loo waxyoon iyo waman qof qaala yidhi saunsilu waa soo dejinaa midla maa shay wax la mida anzal allahu alla soo dejiyey ayaddan ilaahay wuxuu ku sheegaa dadka waxa ugu dulmi badan qofka ayadoon ilaahay soo dirin oo aan ilaahay u waxyoon yidhaahda ilaahay baa i soo diray waa la ii waxyooday dadka qofkaasa ugu dulmi badan qofka dulmi badanu ma jiro marka qofka aan nabi ahayn oo nabinimo sheegana waa dadka kan ugu dulmi badan nabiguna waa dadka kan ugu cadaalad badan ma dhici karto marka inay isku darmaan oo la kala gara waayo dadka qofka ugu cadaalad badan iyo kan ugu dulmiga badan ma dhici karto waman axadkeebaa adlamu ka dulmi badan minman qof iftaraa abuurtay calallaahi ilaahay korkiisa kadiban been aw qaala yidhi uuxiya ilaya waxbaa la ii waxyooday walxaal lam yuuxa ilayhi shay-un aan wax loo waxyoon ayadoon waxba loo waxyoon qofka yidhi waxbaa la ii waxyooday waman qof yaa ka dulmi badan qaala yidhi sa unzilu waxaan soo dejinaa midla maa shay wax la ansalallahu alla soo dejiyey qur-aanka alla soo dejiya mid la mid ah aan soo dejinaa qofka nabinimo sheegana isagoo nabi ahayn dhaha nabiyaan ahay waxa uu leeyahay wixii alla soo dejiye oo kale soo dejina aayad kale ilaahi wuxuu ku sheegay dadka waxaa ugu dulmi badan laba qof qof waa qofka iyadoon alla soo dirin yidha alla isoo diray qofna waa qofka rasuul alla soo diray beeniye dadka labadaasa ugu dulmi badan wax ka dulmi badan ma jira labadaas qof ayadoon ilaahay soo dirin oon ilaahay la hadlin oo u waxyoon yidhi waa lay soo diray qof ka dulmi badan ma jiro wakadaalika qofkii rasuulkii alla soo diray diidana qof ka dulmi badan ma jiro dadka labadaasa u dulmi badan wa qaala ilaah wuxuu ku yidhi fii haadihi alaayati alkariima aayaddan wanaagga badan famana xadkeebaa adlamu ka dulmi badan minman qof iftaraa abuurtay cala allah ilaahay korkiisa kadiban been oo kadaba beeniyey biaayaati ilaahi aayaadkiisa labadaas wax ka dulmi badan ma jiro qof ilaahay ku been abartoo yidhi allah isoo diray ayadoon la soo dirin iyo qof aayaadka alla soo diray beeniyey labadaasaa dadka ugu dulmi badan faman axadkeebaa adlamu ka dulmi badan oo ka gardarro badan yaa sheegi kara axad ka gardarro badan miman qof iftaraa abuurtay calallahi ilaahi dushiisa kadiban been oo yidhi allah isoo diray iyadoon la dirin oo amase kadaba qof beeniyey biaayaati aayaadkiisa ilaahay rasuul la soo diray innahu arrintu waxay tahay laa yuflixu ma liibaanan almujrimuuna dembiilayaalka dadka mujrimiintaahu ma liibaanaan qofkii ayadoon alla soo dirin yidhi waa lay soo diray waa mujrim qofkii rasuul alla soo diray beeniyeyna waa mujrim labadooda midkoodna ma liibaano wakadaalika sidaasoo kaleeta man qof ayaa ahaday dadka kan ugu dulmi badan wakadaalika sidaasoo kale man qof ayaa ahaday dadka kan ugu dulmi badan kadaba beeniyey bilxaqi xaq alladii xaqii jaad bihi ay la timid alrusulu rususha oo waqaamad ay ku istaagto ku quntay calayhi korkiisa alxujaju xujooyinka ilaahay soo diray laa axadda qof ma ahan adlamu mid ka dulmi badan minhu qofka diiday aayaadkii alle oo beeniyey kamaa fi lxadiidi sida xadiidka ku sugan axmed wariyey acta naasi dadka kuwa ugu madaxa adag calallaahi alle ilaahay dushiis waxaa ugu madax adag dadka uu abuuray rajulun nin qatala dilay nebiya nabi qof nebi dilay nabiga alla soo diray uu beenin uguma siinin waana dilayba ow amase qatalahu nebiyu nabiyaa dilay labadaasaa dadka ugu qallafsan ilaahay agtiisa sababtoo ah qofka nabi dilaya waa qof mujrim ah nabi ma dilo qof aan mujrim ahayn qofka nebi dilayna haddee mujrim waaye labadaasaa ugu qallabsan dadka actanaasi dadka kan ugu madaxa adag calallaahi alle rajulun waa nin qatala dilay nebiyan aw qatalahu ama uu dilay nebiyu fandur bal fiiri ilaa cidami sha'ni alakhlaaq akhlaaqda arrinkeeda bal weynanka ay weyn fiiri sida akhlaaqda u weyn bal fiiri faqad istudulla faqad istudilla waxaa loo deliishaday bihaa akhlaaqda waxaa loo deliishaday calaa sidqi nubuwati rajuli nin nebinimadiisu inay run tahay iyo wakadibi aakara mid kale sheegashadiisu inay been tahay waxa weeye nebi moxamed sala allahu calayh wasalam nabinimaduu sheegtay inay run tahay waxaa loo deliishaday akhlaaqdiisa wanaagsan mid kalena nabinimadu sheegtay inay been tahay waxaa loo deliishaday akhlaaqdiisa xun marka akhlaaqda bal weynankeeda fiiri fandur fiiri ilaa cidami sha'ni اlakhlaaq akhlaaqda arrinkeeda arrinkaas bal weynankiis aad u fiiri maxaa yeelay faqad istudilla waxaa loo deliishaday bihaa akhlaaqda calaa sidqi nubuwati rajulin nin nebinimada uu sheegana inay run tahay akhlaaqdiisa fiicana loo dariishaday waa kadibi aakhara mid kale oo nabinimo sheegana inuu beenaale yahayna akhlaaqdiisa xun aa loo dariishaday marka akhlaaqda weynankeedu wuxuu gaarsiisan yahay waa shay lagu kala saaray laba qof oo midna nabi mid walba nabinimo sheegana in midna uu run sheega midna been sheega akhlaaqda wanaagsan waxaa lagu gaaraa in qofku noqdo qofka nabigu dadka ugu jeceliy waxaa lagu gaaraa inuu qofku noqdo qofka aakhira nabiga ugu darajada dhow akhlaaqda wanaagsanaa lagu gaaraa qofka haddii akhlaaqdiisu wanaagsanaato wuxuu noqonayaa qofka nabi moxamed dadka ugu jecelya wuxuuna noqonayaa barri qiyaame makaanka la degjirayo qofka nabiga ugu dhowna waa noqona qofka akhlaaqdiisa wanaajiya qurbu mansilatii dilkhuluqi اlxasan akhlaaqda wanaagsan qofka u saaxiibka mansiladiisa dhowaanshaha ay ku dhowdahay min rasuulillaahi salى اllahu calيه wasalam qurbu mansilati dilkhuluqi اlxasan akhlaaqda wanaagsan qofka u saaxiibkaa mansiladiisu inay u dhowdahay min rasuulillaahi salى اllahu calيه wasalam laa yazaalu ka suuli maa almar'u qofka yuxasinu inuu wanaajiyo khuluqahu dhaqankiisa xataa yakuuna ilaa uu noqdo yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha fii aqrabi mansilatin derajada ugu dhow min majlisi nebiyi nabiga makaanu fadhigiisa sala allahu calayh wasalam yudna waa loo dhowaynaa qofkaas minuu nabiga loo dhowaynaa maxaa yeelay lianna nebiya nabiga sala allahu calayh wasalam yuxibbu wuxuu jecel yahay saaxiba alkhuluqi dhaqanka qofka u saaxiibkaa dhaqanka alxasani wanaagsan qofka dhaqanka wanaagsan ku dadaala ku dadaala ku dadaala runtiisa inay badato been carabkiisa ka ilaaliyo dabeecaddiisu wanaagsanaato deeqsinimadiisu badato sabarkiisu bato adkaysimigiisa iyo dulqaadku bato qofka ku dadaala wuxuu noqdaa qofka maalinka qiyaamaha nabiga ugu dhow maxaa yaele nabiga akhlaaqdaas jeclaa dadkii akhlaaqdaas lahayaa nabiga ilaahay u dhowaynaa marka laa yazaalu ka suuli maa almaru u qofku yuxasinu inuu wanaajinaa khuluqahu dhaqankiisa xataa yakuuna ilaa uu noqdo yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha fii aqrabi mansila darajada ugu dhow min majlisi nebiyi nabiga makaanu fadhigiisa sala allahu calayh wasalam yudnaa qofkaas waa loo dhowaynaa minhu nabiga qiyaamaha maxaa yeelay lianna nebiya nabiga sala allahu calayh wasalam yuxibu mid jecel ayuu ahaa saaxiba alkhuluqi dhaqanka qofka u saaxiibkaa dhaqanka alxasan wanaagsan facan jaabir jaabir ibni cabdilaahi waxaa laga wariyey anna rasuulalahi rasuulka ilaahay sala اllahu calayh wasalam qaala wuxuu yidhi inna min axabbikum qofka laydinkugu jacayl badan yahay ilaya aniga agtayda wa aqrabikum qofka idinkugu dhowaanshaha badan minii aniga majlisan makaanu fadhiga yowma alqiyaama axaasinakum waa dadka inuu kugu wanaagsan akhlaaqan akhlaaqan xagga akhlaaqda qofka dadkoo dhan aan ugu jecelahay berri qiyaamana iigu dhow waa dadka akhlaaqda wanaagsan waa dadka runta badan waa dadka deeqsinimada badan waa dadka wejiga furfuran waa dadka dulqaadka iyo adkaysimaha badan waa dadka ixsaanka badan dadkaasaa nabigu dadka ugu jecel yahay ilaahayna aakiro qofkii nabigu jeclaayuu nabiga u dhowayna sal اllahu calيh waslm ina min axabikum qofka laydinkugu jacayl badan yahay ilaya agtayda uu nabigu yidhi salى اllahu calيh waslm wa aqrabikum qofka idinkugu dhowaanshaha badan minii aniga majlisan makaanu fadhiga yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha axaasinakum waa dadka idinkugu wanaagsan akhlaaqan xagga akhlaaqda qofka nabigu dadka ugu necab yahay aakhirana aad uga fog nabiga waa dadka warka badan waa dadka isla weyn oo mutakabiriinta ah waa dadka dadka yasa dadka mutakabiriinta ah dadka yasa isla weyn warka badan oon xisaabtaminoon hadalkooda been iyo run u fiirsan waa dadka nabigu dadka ugu necab yahay aakhirana waa dadka ugu fog nabiga nabi meeluu joogo iyo meel qayr midna laba geeyo kuwaas nabigu wuxuu yidhi salى اllahu calayh wasalam waina abqadakum qofka loogu nacayb badan yahay ilaya aniga agtayda wa abcadakum qofka in idinkugu fogaanshaha badan minii aniga majlisan makaanu fadhiga yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha afarfaaruna waa dadka warka badan dadka iska hadla iska daldalma hadalkooda in malaa'igu qoraydaba aan ku xisaabtamin kelmadda kaa soo baxda malagaa qoraya kuma xisaabtamo wixii afku iska soo qabto uu iska sii daaya af magaaxsadaa la yidhaah waa iska daaya malagaa ku qoraayaba ma gartaba waxaan xaa ka imaanaya ma garto kelmaddan ma kelmaddii naarku geynaheeda mase waa midii janno ma garto waa dadkaas dadka nabigu ugu neceb yahay dadka afartaaruna waa dadka warka badan waalmutashadiquuna waa dadka dadka afla aflagaadeeya oo dadka yasa mutashadiqa laba qofa waa la yidhaah qofka markuu hadlaayo dadka iskala weyn oo hadalka afka ku balballaariyo oo fasaaxo iyo aftahnimo uusan lahayn iska doondoona waa qof oo istusa oo muraa'ica ah, oo dadka istusa qofkaas waxaa la ydhaha mutashadid camanku ka shidqigu waa canka ama daanka dadka camanka ka hadla dadka dadka yasana waa la ydhah oo dadka aflagaadeeya labada waa la ydhaha taas dambuuna ku fasiri doonaa dadka dadka caaya oo isku taaga dadka oo dadka iska maaga afarfaaruuna waa dadka warka badan walmutashabiquuna waa dadka hadalka afka ku balballaariyo isla weyn wاlmutafahiquuna waa dadka isla weyn mutafahiqa waa mutakabirka waa qofka isla weyn oo kibirka badan dadkaasaa nabigu dadka ugu necebyahe nabigan ugu fog wاlmutafahiquuna waa dadka isla weyn qaaluu waxay dhahdeen yaa rasuulalahi rasuulka ilaahayow qad calimnaa waa ogaano waa naqaan aartaaruna dadka warka badan waa naqaan artaar macnihiisa qof iska hadla oo af magaaxsadaa wlmutashadiquunana waa naqaano waa dadka dadka yasax oo caaya dadka oo aftahnimada uusan lahayn iska raadiye famalmutafaahiquuna maxay yihiin mutafaahiqiintu qaala nabig wuxu uhi almutakabiruuna waa dadka isla weyn mutakabiriinta weyn waa dadka aakhira dadka ugu yaryar dhuuracaso iyagoo la ega ilaahay aakhira keena dhuuracaso qof banu aadanahay u egyihiin dhuuracasaana lala ekayna maxaa yeelay sifo aysan lahaynoo rabbi leeyahay adduunka ku dhaqmin oo isla weyni ah kibir waa sifo alla iska leeyahay marka qofka sheegta waa dullooba aakhiro iyo adduunba rawaahu tirmidaa wariyey laba kun toban iyo sideed wasaxaahu albani wuu saxiix yeelay fiihi tirmidiga dhexdiisa wa qaala wuxuu yidhi tirmidi wa qaala wuxuu yidhi waharhaaruuna huwa lkaiiru اlkalaam waharhaaru dheh waharhaaru huwa alkaiiru اlkalaam waa qofka warka badan wاlmutashadiqu mutashadiqiinta alladii waa qofka yatadaawalu isku taaga cala annaasi dadka dadka dadka duro qof ka badbaada lama arko qof ka badbaada male qof walba waxbuu ka sheega wاlmutashadiq alladii waa qofka yatadaawalu isku taaga cala annaasi dadka fi lkalaami hadal iskula taaga wayabduu calayhim oo dadka caaya waa dadka dadka caaya wa macnaa yabduu macnaheedu waxay tahay yafxushu waa mid xumaan ku sameeya filkalaami hadalka waa mid af xun wey waa dadka afka xun wa macnaa yabduu yabduu macnaheedu wuxuu yahay ee yafxushu waa xumaanlow filkalaami hadalka marka akhlaaqda wanaagsan fadaa'il badana loo sheegay laakiin xadiidkan fadaa'isha uu sheegay oo kali ah haddii loo sheegi lahaa ayadaa ammaan ugu filnaa laheed qofka iimaan kalena xadiidkaana keligiis deeqi lahaa inuu noqdo qofku qofka nabigu dadka ugu jecel yahay aakhirana u dhow derajo la hela ma derajo iska fudud ma taas keligeedaaba ku filan akhlaaq wanaagsan qofku inuu ka caado dhigto walow lam yakun hadduusan ka mid ahaa lahayn min fadaa'ili اlkhuluqi akhlaaqda fadaa'isheeda akhlaaqda alxasane wanaagsan ilaa maa kii maahane jaa'a ku yimid fii hada alxadiidi xadiidkan xadiidkan macnaha ku yimid maahane haddaan fadli kale loo sheegi lahayn lakafaa xadiidkaana ku filnaa laha xadiidkaana ku filnaa laha maxaa yeelay qofka inuu soo xasiriyo oo gaaro nabi moxamed inuu jeclaado sala allahu calayh wasalam oo uu noqdo qofka nabiga aakhire ugu darajo dhow ee derajo weyn qof iimaanluhu taas waa ku dadaala siduu ku gaari lahaa waa ku dadaala qof iimaan lug maxaa yeelay lianna taxsiila maxabbati rasuuli rasuulka jacaylkiisa sala allahu calayh wasalam oo rasuulku ku jeclaado in la soo xasiliyo iyo wadunuwa u dhowaansho min majlisi nabiga makaan fadhigiisa loo dhowaado in la soo xasiliyaa amrun cadiimun waa arrin weyn waa faa'iido weyn qofka haddii la shaqadaas haddaad qabato intaasoo dhaqaalahaad ku helayda dhaqaalo weyn nabarku iskaga jabina inuu soo xasiliyo haddee ka waran shaqo lagu helayo in nebi moxamed ku jeclaado sala allahu calay wasalam oo aad noqoto aakira mansilada ugu dhow ah, bal ka waran shaqada lagu helayo taas qof kastoo muumina waa inuu ka shaqo dhigto waxaa lagu helaa runta waxaa lagu helaa waracnimada iyo dhowrsiga waxaa lagu helaa deeqsinimada iyo waxbixinta waxaa lagu helaa naxariista iyo dadka in loo samafalo ixsaan loo sameeyo waxaa lagu helaa dulqaadka iyo adkaysimaha oo dadka kuwa xadgudba aad u dulqaadato oo aad sabarto taasaa lagu helaa waidaa kaana alqaari'u xadiis horena soo marnuuna xasuusina waidaa kaana alqaari'u qofka kitaabkan akrinaya hadduu yahay qaari'a alkariimu wanaagsanoo qalbigiisu joogo kitaabka marka la akrinaa qad intaraha qof ku baraarugay oo ka faa'iidaystay min khilaali xadiiilbaabi baabka xadiidkiisii dhexdiisa xadiidkii assaabiqi soo hor maray ilaa anna rasuulallah rasuulka ilaahay sala allahu calayh wasalam kaana inuu ahaa mujaalisan mid la fadhiya liabibakrin radia allaahu canhu wa huwa abu abuubakarna fii qimati اlkhuluqi akhlaaqda meesha ugu sarrayduu ku sugan yahay falammaa nasala markuu hoos uga degay abubakar radia allaahu canhu can bacdihi khuluqi gobol ka mid ah faaraqahu nebiyu nabigu waa ka tegey sala اllahu calayh wasalam cala raqmi ayadoy jirto min annahu bakrin lam yuqaarif ma kasbanoo ma shaqaysan isman dembi intaas qofka aqrinaa kitaabkan markuu garto carafa wuxuu garanaa alqaari'u qofka kitaabkan aqrinee addakiyu oo caqliga leh sira qurbi dilkhuluqi akhlaaqda qofka u saaxiibkaa dhowaanshada ugu u dhowaaday akhlaaqda wanaagsan qofka u saaxiibkaa dhowaanshada ugu u dhowaaday minhu nabiga salى اlahu alيه wasalam abubakar waxaan soo marnay abubakar waa dadka kan ugu akhlaaq badan bacd alambiyaa nin ayay nabiga agtiisa wada joogeen ninkiyaa afla gaadiyey abubakar marna u jawaabi may nabigu waa fadhiyey waaba dhoolla caddaynaya maxaa yeelay khuluqa wanaagsan oo ah dulqaadka iyo sabarka iyo dadka afka xun inaan lala qaybsan afxumada taasaa nabigu jeceliya sal اllahu calay wasalam malagaaba difaacaya abubakar oo meesha joogay nabigu wuxuu la cajiibay malaggaas abubakar difaaca oo ninka afka xumo markuu caayo abubakar iska aamuso malaguu leeyahay cayda aad sheegaydo adaa ku sifaysan abubakar beryuu ka yidhi markii abubakar ninkii u jawaabay nabigu waa ka tegey meesha waa nagii soo marnay xadiiska markii uu ka tegey abubakar nabigu ka daba carab waa u teg rasuulka alla wuxuu waa arkayday maantao dhan uu caayayey hal mar uma jawaabin markii dambe u jawaabay waad ka soo waad soo tagta maxaa dhacay nabigu wuxuu uhi marka hore malagaa ku difaacayay waan faraxsanaa malaa'igaa nala joogtay markaad u jawaabtay shaydaana meeshii soo xaadiray waa farxay shaydaan malaa'igtii inaad ka tagtay meesha ah, shaqo shaydaana bilaabatay in la wada caytamo marka ma meel shaydaan joogaan ka qayb galahoon wax ka fadhiya saasuu ku yidhi nabigu sala allahu calay wasalam marka waxaa dareemaydaa aakhira sababta uu qofku ugu dhowaanayo khuluqa wanaagsan nabigaa jecel khuluqa wanaagsan adduunkana waa nebca nabigu khuluqa xun aakhirana waa necebye weligiisna waa necebye marka sababta aad ugu gaaraydo nabiga inaad aakhira u dhowaato waa wixii nabigu jeclaa khuluqa wanaagsan salawaatu ullahi wasalaamu calayh marka sirta ku jirta in aakhira loo dhoweeyo waxay tahay waa arrintuu nabigu jeclaa qofka akhlaaqda xuna waxaa aakhire looga fogayna adduunku ka fogaa jir qofku wuxuu jeclaayuu aakhira ku noolaan taasuu ku noolaana nabigu adduunku nabcaa quluqa xun akhlaaqda wanaagsanna adduunkuu jeclaa sidaasaa qofkii akhlaaqda wanaagsana aakhira nabiga ugu dhowaana waidaa kaana hadduu yahay alqaari'u qofka kitaabka aqrina alkelimu wanaagsan qadintabaha mid baraarugay min khilaali xadiisilbaabi baabka xadiidkiisa dhexdiisa xadiidkii asaabiqi soo hormaray hadduu uga baraarugay ilaa anna rasuulalahi rasuulka ilaahi sala allahu calayh wasalam kaana inuu ahaa mujaalisan mid la fadhiya liabii bakrin radia allahu canhu wa huwa abubakrinna fii qimati اlkhuluqi akhlaaqda wanaagsan meesha ugu sarrayduu ku sugnaa falamaa nazala markuu hoos uga degay radia allaahu abu abubakar can bacdi khuluqi gabal ka mida oo ah sabarkii uu ninkaas u sabraayey faaraqahu nebiyu nabigu waa ka tegey sala allahu calay wasalam calaa raqmi ayadooy jirto min annahu abubakrin lam yuqaarif asagoon kasban oon shaqaysan isman wax dembi ah intaas markuu garto carafa wuxuu garanaa alqaaribu qofka kitaabkan aqrinaa addakiyu oo maskaxda feecan sira qurbi dilkhuluqi اlxasan dhaqanka wanaagsan qofka u saaxiibkaa dhowaanshada uu aakhiro u dhowaana nabiga sirta ku jirto ku qarsoon minuu nabiga u dhowaana sal اlahu alay waslm wabilahi towfiiq ina alkalaama in laga hadlo can fadaa'ili xusni اlkhuluq xusnulkhuluqa fadaa'ishiisa in laga hadlaa waasicularjaa'i dhinacyaalkiisu waa miday ballaaran yihiin dhinacyaalkiisu aaday u ballaaran yihiin walaakiin xasbii waxaa igu filanuu yidhi shiiku annanii aniga dakartu inaan u sheegay ahla aliimaan dadka ahluiimaanka hawaanadu deeqdaa ayagaana ka faa'iidaysanaa kitaabka marka walaakiin xasbii waxaa igu filan annanii aniga dakartu inaan u sheegay ahla aliimaan dadka ahlu iimaanka bishayin wax oo minhaa fadaaisha xusnulkhuluqa ka mid ah xataa yarjica si uu u soo laabto annaasi qofka halmaamay waxaan kitaabkan u qoray dadka awal wax ogaa laakiin xoogaa shayddaanku halmaansiiyey inay u soo laabtaan dhaqanka wanaagsan wayantabiha uuna baraarugo alkaafilu midka halmaansan midkii halmaansana uu baraarugo falyandur imru'un war qof walbaa ha fiiriyo falyandur imru'un qof ha fiiriyo fii nafsii nafsadiisa hal huwa hal huwa qofkaas adugu isfiiri bal naftaada xisaabi hal huwa qofku binaasi dadka latiifun mid u turid badan maya bal adugu isfiiri ma tahay qof dadka aad ugu tura bashiishulweji oo weji furfuran weji furfuran ma tah oo farxad low ah hashhaashun akhlaaq wanaagsan hashhaashka waxaa la idhaha qofka akhlaaqda wanaagsan oo deeqsiga ah, aa la idhaha hashhaash hashhaashku waa alxasnu khuluq aلsakiyu waa qofka farxadda badan oo deeqsiga ma tahay sidaas adiga yadmacinuuna ilayhi oo dadku ku xasilaan dadku waa ku faraxsan yihin inay la fariistaan u yimaadaan ah, qofna waa ka naxan dadku aduu kaa tahy ma istaqaan ah, ma istaqaan mise jirhkaagaad baarta cudurrada ku dhaca ee qalbigaagama babaartid ilaa dadka mu'miniinta ah mar walba iimaankooda akhlaaqdooda dhaqankooda ayay miisaanaan ma hoosay u dhacday mase koray u kacday laakiin gaaladu waxay ka fakeraan jirkooda baaris isku samee mid guud mid gaara balhasheeg halkaan mara caafimaadkaydu laakiin taasu qiimo male leh waa caqlilaawo si kasta haddaad kun goor isbaaraydo noolaamid waa tegi inaad tagtaa kugu qoran waxaa la rabaa nimcada waarayda inaad u diyaargarowdo oo iimaankaagu hadduu hoos u dhaco caaqibad ku khasaare waxaadna la kulmaydaa khasaare abadi ah hadduu laakiin kobco nimco abadiyaad ah la kulmayda iyo caafimaad abadi ah marka waxaa la baaraa lala socdaa akhlaaqdaada dhaqankaaga diinkan la sheega adugu halkaad uga jirta haddaad sifo wanaagsan oo la sheegayo aragto waa la raadiyaa sifadan adugu maleeda haddaad leedahay ilaahay kumahad kuna adkayso siyaasa haddaadan lahayna hadda iska doondoon صiفo xun oo la sheegayo markaad aragto صifadaas naftaadaa laga baaraa naftaadaa la diinku aduu kula hadlaa haddaad sifadii xumeed laheed waa laga toobad keena waa laga foqa intaadan ku dhiman so uma jeedin yadmacinuuna ilayhi qof dadku ku xasilaan yartaaxuuna oo ay ku raaxaystaan ilaa jiwaarihi la darsidiisa marta inay la darsaan la shaqaystaan la noolaadaan wayataladaduuna oo ay ku macaansadaan bijiwaarihi la darsidiisa inay la darsaan qof ay ku macaansadaan mata wayatasaabaquuna dadkuna u kala hor maraan limuraafaqati la saaxiibiddiisa fii asfaari safaradiisa lagula saaxiibo ma tahay adiga mise ma tihid dadka dadku ay inay la saaxiibaan la rafiiqaan u kala hor maraan hadduu safrayo xataa oo yidha waa kula safra markay isku meel u socdaan ya'manuuna oo ay aamin dadku ka yihiin khawaa'ilahu dhibaatooyinkiisa calaa anfusihim nafyaalkooda ma ka mid tahay dadka dadku aaminka ka yihiin hebelaa ah, hebel ku khiyaani ma hebel waa huba inuusan iqiyaanin hebel idili ma hebel icaayi ma hebel ixama ma hebel ijaajuusi ma ma tahay adig dadka dadku aaminka ka yihiin ah, oy leeyihiin naftayda hebel waa huba inuusan waxyeelayn maalkayda inuusan waxyeelayn waa huba cirdigayda sharaftayda inuusan ku xadgudbayn waa huba ma tahay mise dadka laga cabsadaata oo mu'miniintu ka baqaan oo yidhaahdaan amuu ku khiyaanaa amuu ku aflagaadeeya amuu ku dhibaateeya ya'manuuna dadka ay mu'miniintu aaminka ka yihiin makamid tahay qawaa'ilow dhibaatooyinkiisa calaa anfusihim nafafyaalkooda ay aaminka uga yihiin kamaa ya'manuunahu siday aaminka uga yihiin calaa amwaalihim maalyaalkooda oysan uga cabsayn maalkooda inuu khiyaano ama dhaco ama xado wa acraadihim iyo sharaftooda dadka ay muslimiinta cirdigoodu aaminka ka yahay oo ay hubaan inuusan xamanayn inuusan caayayn inuusan aflagaadaynin ma ka mid tahay kaas wa acraadihim cirdiyaalkooda sharaftooda dadka muminiintaha sharaftooda dadka ay aaminka ka tahay ma ka mid tahay baycuhu hadduu wax gadanaa samxun waa fudayd wa shiraauhu haddii beeca waxa la badeecada markaad baxayd shiraagana markaad soo qaadayd baycuhu hadduu badeeco iska gadaa samxun waa fudayd wa shiraauhu haddii uu soo gadanana samxun waa fudayd xadiiu dadka markuu la hadlaa sidqun waa runlow wa wacdu ballanqaadkiisuna wafaaun waa ofin kuwaas ma ka mid mase kuwaas adugu cagsigoodaad ma ka mid baycu hadduu wax sii gada badeeco samcun waa fudayd wa shiraahu hadduu soo gadana samcun waa fudayd xadiiu hadalkiisu sidqun waa run wa wacdu ballanqaadkiisu waa wafaaun waa oofin wa kalaamu hadalkiisu khayrun waa khayr waa tabiix waa dikri waa istikfaar mase waxaa tahay dadka xanta iyo beenta iyo aflagaadada iyo duridda ay u tahay adkaartu iyo lacnadda yaduhu gacantiisa cani shari sharta makfuufatun waa mid laga celiyey sharta waa mid laga celiyey gacantiisa yaduhu gacantiisa cani shari sharta makfuufatun waa mid laga celiyey wa caynuhu ishiisana can ilkhiyaanati khiyaanada masruufatun waa mid laga leexiyey waxaa tahay dumarka kuwa hoosta ka fiiriya adoo ah, iska dhigaya inaadan fiiraynoo meel kale fiirina mase kuwa isha ka buuxsadaata mase dadka ishooda laga celiyey oo aan keligood hadday yihiin iyo hadday dad la joogaan midna wax ilaahay ka xarimay fiirin miyaad kuwaad ku jirta aduu ma istaqaan wa caynuhu ishiisa canilkhiyaanati khiyaanada masruufatu mid laga celiyey xoolaha islaameed meeshay ka degan yihiin had qofka hadduu arko aan danaacinayn miyaad mase meeshay ka degan yihiin markuu arko qof dhahaya dadku iima jeedaan oo aysan qalbigiisa ku soo dhacayn ilaaha kuu jeedo miyaat adiga ma istaqaan kumaat wa caynuhu iishiisa can ilkhiyaanati khiyaanada masruufatu mid laga leexiyey mata tah salaamuhu salaamtiisu mabduulun waa mid la siiyey likhaadimihi shaqaalihiisa kamaa huwa mabduulun sida loo siiyey liqaa'idi hogaamihiisa qof salaama kan madaxda u ah iyo kan ka hooseeyo iyo kan isaga u shaqeeyo oo kulli muslimiinta salaantiisa ka dhaxayda mata mase gabalna waa salaatan gabalna salaanta uma quurtid kuma tahay ma istaqaan salaamuhu salaamtiisu mabduulun mid la siiyey ma tahay liqaadimihi adeegihiisa kamaa huwa mabduulun sida loo siiyey liqaa'idi hogaamiyihiisa dalaaqatu wejhi weji furfurnaantiisa likayri macaarifihi dadka uusan oqoon ma u suganta qof uusan oqoon wax kalal dhexaylarag bashaashadu ku qaabila sida dadka uu yaqaan ugu qaabiliyo qof weji macbuus uu yahay ma jiro qofka wanaagsan dalaaqatu weji weji furfurnaantiisu liqayri macaarifihi dadka uu yaqaan qayrkooday u sugnaatay kamaa hiya sida weji furfurnaantu ay ugu sugnaatay lidawii masaalixihi dadka danihiisa haya dadka uu asagu danta ka leeyahay sida ugu weji furfuran yahay dadkuusan danta ka lahayna saas uga fujin ilaa dadka xunxun ee khabiifiinta qofka uu danta ka leeyahay waa isku furfuraan waa isku kala daadina waa u farxa qofka asaga danta kale markuu arkana wejigu tuba ah, midkii la yiqiinba maaha kaas waa khabiif kayrlaawaa ah, waxaa la rabaa qofka adiga danta kaale iyo kaa danta ka iyo kaadan oqoon kulli inaad bashaashad ku qaabisho iyo weji furfurnaan saasaa la rabaa saasaa la rabaa sakhiimatu qalbihi cuqdadiisa iyo uurgunudkiisa cuqdadiisa qalbixumada weeye sakhiimadu waa cuqdada iyo qalbixumada sakhiimatu qalbihi qofka muuminka ee wanaagsan cuqdadiisa masluulatun waa mid la siibay qalbigiisa waaba laga dhaqayba wa dunuunuhu malayaalkiisa biikhwaanihi walaalihiisa oo u maleeyo muxasanatun waa mid la wanaajiyey dadka walaalihiisa ayr u malayma ayr oo u malayna xumaan u malayma balaayo u malayma adiguba ma jeclid in xumaan lagu malayo ah, waa inaad dadka muminiinta ayr u malayda sakiimatu qalbihi cuqdadiisa iyo uurgunudkiisa masluulatun waa mid laga siibay qalbiga wa dunuunuhu malayaalkiisuna biikhwaanihi walaalihiis u malaynaa muxasanatun waa mid la wanaajiyey wa ukhuwatuhu walaalnimadiisa lahum muslimiinta uu walaal u yahay saadiqatun waa mid run ah oo afka baarkiisa aan ahayn ilaahay baa tilmaamay mu'miniinta runtaa sifaadan iska fiiri haddaadan lahayn hadda raadso haddaad leedahay ilaahay ku mahdi qaala allahu tacala ilaah wuxuu yidhi waalmu'minuuna ragga mu'miniintaa waalmu'minaatu gabdhaha mu'minaadkaa bacduhum gebalkood owliyaa'u bacdin gabalka kaley weli u yihiin weli waxa leh almaxabbatu wannusra waa isjecelyihiin waana isku gargaaraan muminiinta haddaysan iyagoon isku midab ahayn oo aan isku luqa ahayn oo aan isku wadan ahayn waa isjecelyihin hal jir wey ilaahay dartiisa isku jecelihin iyo iimaanka wlmuminuuna ragga muminiinta wlmuminaatu gabdhaha muminaadka bacdun gabalkood wliyaau bacdin gabalka kaley weli u yihiin oo waa jecelyihin waana u gargaaraan ya'muruuna waxay isfaraan bilmacruufi wanaag wayanhowna waxay iska reebaan canilmunkar munkar saasaa lagu yaqaan muminiinta wuxuu yidhi imaam اlghazali moxamed ibnu moxamed ibnu moxamed abu xamid alghazali qofkaan dadka wanaaggash u sheegin xumaantana aan ka reebin mu'miniinta aayaddaas alla ku tilmaamay ka mid maaha kuma jiro ah, sidaas darteeda sugi maayo naxariista ilaahay dadkaan u ballan qaaday sugi maayo ma rabtaa inaad naxariistaas aayaddu sheegtay aad yeelato haddii la yidhahdo fiiriya qofka shaqadaas qabtaa mushaarkaas le yaa qaadanaa mushaarka waa qofkii shaqada qaba ka waran adoon qaban haddaad usoo istaagto eh, dadko dhan waxay ku fahmayen inaad maskaxda laada ah, dadko dhan waxay ku fahmayen inaad qaldanto maxaa yidha haddaad danaynaydo mushaarkan shaqadaad qaba laheyd soo maa ilaahay weyna mushaaru ku sheega aayadda laakiin mushaarka yaa leh dadka sifaadan yeesha mu'miniinta jecel u naxariista u gargaara wanaagga dadka amra xumaantana dadka ka reeba soo uma jeedin ilaa wuxuu yidhi mu'miniintii weli tilmaamaa naxariista iska leh wa yuqiimuuna waa ogaan asalaata ah salaada ma dayacaan si saxay u tukadaan waa ilaaliyaan salaada wa yuutuuna waa bixiyaan azakaata zakada wa yudiicuna allah wa rasuulahu ilaah iyo rasuulkiisana waa adeeca wax kastoo alla amray khiyaar ma leh waa samaynaya wixii alla ka reebay waa ka harayaan wixii alla sheegay rumaysanaya ilaa wuxuu yidhi subxaana ulaa'ika dadka sifaadaas leh sayarxamuhumullahu alla u naxariisanaa in allaha alle casiisun waa mid awood badan oo wuxuu ballan qaaday waa fuli karaa xakiimun waana mid xikmad badan fatakhallaquu dhaqanka dhigta bi haadihi alakhlaaqi akhlaaqdaas fatakhallaquu dhaqanka dhigta bi haadihi alakhlaaqi akhlaaqdaas ma statactum intaad awoodaan litakuunuu si aad uga mid noqotaan min ahli haadihi raxma naxariistan dadka ehelka u ah si aad uga mid noqotaan dhaqanka dhigta akhlaaqdaas ulaa'ika kuwaas sayarxamuhumullahu alla u naxariisanaa li'anna man raxima qofkii dadka u naxariista ruxima isna waa loo naxariistaa fa can cabdilaahi bni camrin cabdilaahi bni camar waxaa laga wariyey qaala wuxuu yidhi qaala rasuululahi rasuulka allaa yidhi sala allahu calayh wasalam alraaximuuna dadka dadka u naxariista yarxamuhum raxmaanu allaha raxmaankaha u naxariista irxamu u naxariista man dadka fil ardi dhulka korkiisa ku sugan yarxamukum hayniin naxariistee man allaha fi samaa'i kor ku sugan haddaad ilaaha kor jira naxariiska rabtaan dhulka makhluuqa ku sugan u naxariista akhrajahu abu daawuudaa soo saaray afar kun sagaal boqol afartan iyo kow watirmidiyun waa soo saaray kun sagaal boqol labaatan iyo afar wasaxaahu albaniyu waa xadiid saxiixa shinaasiraa saxiixiyey fii silsilati xadiisi saxiixa raqamka sagaal boqol labaatan iyo shan wallahu subxaana wa tacala aclam wsala allah wslam wbaaraka calaa nabiyina moxamed